bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi w asxaabihi aجmaciin aلthaaliثaة almiisaan الsarfi waxaan kusoo dhex jirnay almuqadimaat ama hordhacyaalkii can cilmu sarfiga masaaئisha muhiimka ah alatii laa takhlu min baabin min abwaabi الsarfi yaan hori soo marinay hadda waxaan ka soo baxnay ishtiqaaqi iyo muqadimadii labaad oo ahayd in kelimada ay noqoto midaana asal ay noqoto midaana ay farac noqoto waxyaalihii lagu ogaan lahaa wax kamid ahan soo sheegnay muqadimadii kale waxa weeyaan oo saddexaad almiisaan sarfi waxa la yidhaahdo miisaan sarfi oo qaalib ah sarfiga miisaanka kalimaadka la saaro sidii hadirtaan wax kasta markii la miisaamayo aada soo gadatid badeeca kasta miisaana la saaraa kiilooyin sida lagu ogaada intay la eg tahay marka eh, wuxuu iri musanifka likuli ahli sanaacatin sanaaco kasta ahalkeeda waxay leedahay micyaarun miisaan yuqaabiluuna bihi ay ku qaabilaan macnaha maa yacridu calayhim waxa ayaga u soo dirinayo oo mimaa yadkhulu fii sanaacatihim sanaacadooda waxa galaya kamid eh qolo kastaba waxa ayaga ay rabaan inay ay xirfadooda tahay wax bay u degsadeen ay ku ogaadaan waxaas intay la egyihiin iyo qiimaha ay leeyihiin qolo kasta oo xirfad leh marka inilaaqan min dalika lihada idara culamaa tasriif culamaau tasriif waxay u baahdeen ay u dhibaatoodeen ila itikhaadi micyaarin miisaan inay yeeshtaan oo min alxuruufi kamid samowhu lmiisaan ay ku magacaabeen waltazamuu fiihi waxay ay laasimeen an yatashakala inuu macnaha miisaankaas ka samaysmo binafsi shakli inuu qaato shakliga waxaa waye suuradii uu qaato aladii shakligu calayhi lmawsuun shayga la miisaamayo xarakada uu leeyahay nafteeda in loo yeelo miisaankana oo min xarakatin wa sukuunin aw taqdiimin aw taakhiir marka waxa weeyaan mathalan intaadan tafsiir kale aan usii gelin facala oo kale mathalan daraba oo kale waxaa laleeyahay e, miisaankeeda daraba mawsuun waay miisaankeedana facala weeyaan marka waa in facala daraba waxay ka kooban tahay waa in laga helo dhammaanteed miisaankeeda oo facala in laga helo taasaa lagala jeeda qaala radiyu wuxuu yiri radi hadaa tiraa aan kitaabkan wax badan aan kasoo qaadanay muqadimadiisaan ku sheegnay waxa weeyaan radiyadiin nin la yiraahdo oo maxaan ku iraahdaa sharax buu leeyahay kitaab oo ashaafiya libn xaaji fi cilmi sarfi ayuu sharxay marka fawaa'id badan ba ayuu leeyahay sharaxaas waxyaalo badanaan kasoo qaadanay marka haddii aan niraahdo qaala radiy haddaan niraahdo waxaa lagala jeedaa radiyadiin ninkaa la yidhaahdo oon muqadimada kusoo sharaxnay ee sharax oo shaafiyat ibnulxaajib uu leeyahay waana laba mujalad waana sharaxiisaasna waxa weeyaan waa madbuuc waana waana suuqana waa lagu iibiyaa ayib markaasuu iri wاlgaradu اlahamu garadka ugu muhimsan min wasni اkelima kelimada hala miisaamo markan leenahay garadka ugu weyn oo laga leeyahy waxaa weeyaan macrifatu xuruufihaa xuruufteedoo la garta alusuul ee usuusha ahayd iyo wamaa ziida fiiha wixii kelimada lagu ziyaadiyo min alxuruufi ah iyo wmaa طara calayha wixii ayadu ku soo diriyey oo min takhyiirin lixuruufiha xuruufteeda wax laga bedela bilxarakati loogu bedela ama wisukuun kalim fiican uu ku daray macnaha hadafka lagaleeyay miisaanka waxa weeyaan tamyiizu xuruufi alasuul min aziyaadaat haddii aan irahdo hadirtaan daarib wasankeeda faacil waa haddaan idhaahdo fadii cayntii laamti waa asal aliftaasaa dheeraad ku ah marka wasanka wuxuu noo soo saaray xarafka zaa'idka ah iyo midka asalkaa ah in lakala ogaado ulajeedada intaas waaye ayib markaasuu uri walamaa kaana akharu kalimaati lugati alcarabiya kalimaadka luqada carabiga badigood thulaathiyan markii saddex ay tahay kalimaadka carabta ay ku hadasho kalimaadka ficilka mar wuxuu noqdaa thulaathi mar wuxuu noqdaa rubaaci mar wuxuu noqdaa khumaasi sudaasi ma dhaafo isimkana waxaw thulaathi laga bilaabo hadduu mucrab yahay ilaa subaaci ma dhaafo marka laakiin waxaa badan ama isim ha noqoto ama ficil ha noqoto ee kalimaadka carabta ah oo carabta ay ku hadasho carabiga ah saddex kelimay u badan tahay oo boqolkiiba waxaa la dhigi karaa kelimaadka thulaathiga ah waa sideetan boqolkiiba liannahu waxay saas u noqotay liannahaa akhafu cala lisaani kelimad hadda kulamaa kathurat xuruufuhaa kulumaa kaanat sacba waa la wada ogyahay hadda mathalan zayd iyo safarjal isku dhawaaq ma ah zayd waa kelima oo halaatha kalimaat thalaatat xuruuf ka kooban jalna waa khamsay ka kooban tahay marka isku dhawaaqa isticmaalka jumlaha la geli haddii isku mid ma ah walamaa kaana aktharu kalimaati luga alcarabiya lugada carabiga kalimaadkeeda badigooda markay ahaatay thulaathiyan yaa ictabara culamaau sarfi waxay ay ictibaar siiyeen ana usuula alkalima kalimada usuusheeda in thalaathatu axruf ay tahay wa cabaruu canhaa saddexdaas waxay ka cabireen bilfaai walcayni wallaam xarafka horo waxaa la yihahdaa faau lkalima xarafka dhexa caynu lkalima xarafka labaad laamu lkalima ee caynti lagalama jeedo hadda haddii layidhahda samica maxay tahay wasankeeda facila baa laleeyahay marka aلsiin cubira canhu bilfa w bilcayn w bilaam samica saasaa laleeyahy <coughs> marka fa haddaad aragtid macnaheedii marka maaha ficilki fa uu ka bilowday ma ah laakiin xarafkiisa horo istilaax waxaa lagu heshiiyey in fa lagu magacaabo midka kalena lagu magacaabo cayn midka ku dhamaadana laam in la yidhaahdo fa idaa uriida halidii la doono wasnu lkalimati kelimada in miisaan la saaro quubilat usuuluhaa waxaa la qaabilinayaa بالفاء والعين واللاam فيقاaبل أwلhا wxaa la qاaبلna بالفاء وثانيhا بالعين وثالثhا باللاam فإن قيiلa hadii ليihahda mا وزن ضربa فقل wxaa tirahdaa فcل w k marka xرفka lama fiirnayo daatadiisa laakiin xرفka horo hadda daadkii waxaan ka cabirnay بالفاء rأdina waxaan ka cabirnay بالcayn bأdii ugu dambeysana laamaa laga cabir اsطiلاaح waay wa in qiila haddii lidah maa wasnu zayd faqul faclun dheh saasaad leedahay zayd calaa wasni faclin aad leedahay ayib marka thulaathiga waa noo ansaxay haddui kelimad thulaathiya tahay isim ha noqoto ama ficil ha noqoto sarfigana ay shaqo ku leedahay sidiin usuusheeda u kala garan hadday saddexdahay saddexdeeda waa wada usuul waay zayd hadda ma dhehaysid ya-da waa لأnnaha waxaan ka cabirnay faclun caynti waa asl fadina waa asl laamtina waa asl marka kelimadaas kuligeeda waa wada usuul wa laakiin waxaa isweydiin eh limaada اkhtarnaa thulaaثigii maxaan u dooranay maca annahu waxaanu ognahay kelimadii ilaa khumaasi iyay gaartaa markaasaa waxaa lule sababtayaa lagaaga jawaabaya markaan wa inamaa alafu lmiisaana min halaathati axruf miisaanka waxay saddex xaraf uga alifeen oy macnaha uga kulmiyeen liana alkalimaati thulaathiyata liana alkalimaati athulaathiyata akharu min gayriha kalimaad waa jamcu muanath saalim anahu yunsabu bilkasra athulaathina waa wasfigeedii almawsuuf ama sifa lilmansuub waa mansuub marka thulaathiya saasaa loo nasbina akharuna waa khabarkii inadii ay leheed liana alkalimaati thulaathiyata akharu min gayriha maadaama ay ka badan tahay sax waa kelimo ficil waxaa jira rubaaci oo asal ah isim waxaa jira khumaasi oo kulligiis xuruuftiisa wada asal ay tahay waxaan aan thalaathada u dooranay kelimaadka usuusha ah badigood waa thulaathi marka ayadaan asal ka dhiganay markaasaan miisaan u samaynay haddii asal kale ou jiro oo rubaaci oo khumaasina sida macnaha noqon doona waa lagu sheegi doonaa markaasaa liana alkalimaati thulaathiyata aktharu min gayriha wadalika khayru midkaasaa khayr badan min an yajcaluuhu inay ka yeelaan calaa khamsati axrufin inay ka yeelaan thuma yunqisuu minhu ay nusqaamiyaan idaa wasanuu rubaaciyan aw thulaathiyan yani in la yidhaahdo mas in laga soo bilaabo asalkee ugu badan isimka ugu badan oo khumaasi uu noqon karaa usuushiisa marka facalalun in laga bilaabo oo la yidhaahdo kelimo kasta waxaa asal u ah inay ku timaada facalalun oo khumaasiga laga soo bilaabo oo wixii ka dambeeya markaa loo yaryaree waxaa ka fiican in midka laysku wada waafaqsan yahay oona u badan in laga bilaabo facal ah kadibna wixii asal e loogu daro yaa ka fiicnaaday in midka badan laga soo bilaabo oo markaa hoos loo soo dega sidaasaa ka fiican waa ijtihaad weeyaan ayib marka wadaalika khayrun midkaas wuxuu ka khayr badan yahay fiiri khayrun markaad laqbaynaysid wadaalika midkaas khayrun asaa wanaagsan oo khayr badan waa in inaad ismu tafdiil ku laqbaysid waay لأنa khayr iyo shar waxaa la yidhahda waa ismaani min asmaaءi tafdiil wa hamzadi baa laga laga tuuray keli ah marka haddaad tidhaahda hada khayru min camrin waa ina tira wuu ka khayr badan yahy laakiin khayr waa wuu khayru leeyahay ma dheheysid wa idaa zaadat اlkalimatu calى ثalaaثati axrub fahiy calى aqsaam marka tanna waxay ay jawaab u tahay kelimadii hadday saddex xaraf ka ziyaado hadda waxaan idhi kelimad hadday thulaathi noqoto waxaa loo keenaa facal hadday ka badan tahayna maxay noqonaysaa waatan jawaabteed marka kelimada haday ay saddex xaraf ka badato waa la fiirinaya inay asal tahay waxa dheeraadka inay farac yihiin oo ziyaado ay tahay allo kala fiirina hadda fiiri fa in kaanat ziyaadatuha ziyaadadeedii hadday tahay naashi'atan can asli wadci اlkalima kelimada in loo dejiye asalkeeda calى arbacati axruf kelimadiiba xarafka afaraad hadduu asal yahay ay ka dhigan tahay wa yakuunu dalika fi اlficli wاlismi isimkana wuxuu noqdaa rubaaci asal waa wada noqdaa ficilkan hadda mathala ficilkii daxraja oo kale daxraja waa ficil rubaaci ah xuruuftiisa kulligeedna waa wada asal marka alxarfu zaaid laysa alxarfu zaa'id cala thalaatha laysa ziyaada inamaa huwa aslun isimkii oo rubaaciga jacfar ah ka mid ah aw khamsati axrufin haddii uu noqdo calaa khamsati axrufin wa huwa fi lismi khaasa kelima oo asal noqon karto oo shan xaraf ka kooban oo isim ahan ma jirto ficil oo shan xaraf oo asal ah ma jirto marka zita waxaad ziyaadinaysaa fi lmiisaani laaman aw laamayni calaa xasabi usuulihaa fataquulu waxaad leedahay fii daxraja wasankeeda muxuu yahay haddii lagu yihahda faclalaad leedahay hadduu thulaathi ahaan lahay waxaan leenahay facala ay ahayd hadda ficilkiyaa rubaaci noqday xarafka dheeraadkeena asal waa ziyaada ma aha marka laam baan soo celinaynaa marka waxaan leenahay daxraja calaa wasni faclala wa fii jacfarna waxaan leenahay faclalun wa taquulu fii jalin waxaad leedahay safarjal waa qudaar oo la cuna weeyaan facalalun markaad aragtid safarjalka dhulkan yemanka ah aada loogu gadaa waa la yaqaanaa annaga waagaan soomaali joognay ma aanan aqoonin runtii waxyaalahan ka faa'iidaysana dalka carabta yay kamid tahay sarfarjal haddaad aragtid shakli ahaan liinta oo anaga liin dhanaanta aan idhaahdo iyo shakli ahaan la egtahay xasmigeedana waa intaas ayadaas aynu egtahay wax yar baa waxaad moodaa liin oo qorax loo dhigay oo qalashay oo midabkeeda cadaan cahaan isu badashay u eg markaad dhadhamisid liintii dhanaankeedina waa leedahay laakiin macaana ku jiro waxa weeyaan shay mac iyo dhanaan laysku daray waayo walidaalika waa xalqiga iyo waxyaalahaas balqamka iyo wax way u fiican tahay shakli ahaan waan arkay mar badan ayib marka kelimadii hadday asal wada tahay laamta labaad laamta ugu dambeysa mid kale loogu dara hadday rubaaci tahay haddii laba kelimo ama laba xaraf dheh aan dhehee laba xaraf haddii lagu ziyaadiyana laba laamaa loogu daraa wa inamaa kurirat illaamu laamtii waa la soo celceliyey duuna gayrihaa oo hadda waxaa weeyaan kelimadii thulaathiga aheed facalay ahayd marka cayntii lama soo celcelinin fadin lama soo laamtii ugu dambeysaa la soo celceliyey waxaa loo sameeyey liannaha aqrabu ila alxarfi zaa'idi xarafkan lagu kordhiyey zaa'idkan hadda bimacnaahu alistilaaxi ulama jeedno laakiin xarafka ka badan saddex xaraf baan u jeednaa xarafka dheeraadka ku ah saddexdii xaraf dheeraadka ku ah ama asal ha ahaado ama ziyaada ha ahaado marka laamti maxaa loo soo celceliyey oo cayntii i fadii aan lasoo celicelinin oo maxaa loo dhihi waay markii ay facalo ahayd facal facala ca maxaa loo dhihi waaye oo caynta lama soo celin ama facala fa maxaa la dhihi waaye fadii hore maxaa loo soo celi waaye markaasa waxaa laleeyahay intii xaraf hore lasoo celi lahay kan kelimada ay ku ku dhammaato in lasoo celiyaa ka fiican ayib taas waxaan qismiga ugu baxnay haddii ziyaadadii ay tahay oo saddexdii xaraf dheeraadka xaraf asal haddii lagu dheeray waay wa in kaanat ziyaadatu naashi'atan hadday tahay ziyaadadii mid ka dhalatay can takriiri xarfin asliyin tikraar na waa layidhah takriir laakiin takriira qiyaaska sax ku tahay liannahu ficilka karara a facala masdarkeeda tafciil waaye hadda calama tacliima ticlaam ma dheheysid calama tacliim kalama takliim eh, saasaad leedahay marka wain kaanat ziyaadatu naashi'atan can takriiri xarfin asliyin xaraf asal oo lasoo celceliya hadday ka dhalatay sawaaءun kaana dalika takriiru lilixaaq xarafka wax loo soo celceliyey hadafka laga leeyahay haddii uu yahay in kelimo kale gaarsiiyo ha ahaato naxو jalbaba almulxaqati bidaxraja ilxaaq baab dhanan oo imaan doono waa baababka ugu ugu qalafsan sarfiga markii la yidhaahdo waxaa lagu leeyahy kelimadan asalkeeda thulaathi bay ahayd hal xarafaa lagu daray halkaas xaraf waxa loogu daray inay macno faa'idiis looguma darine wasan ahaan kelimadaas inay lamid noqoto unbaa loogu daray oo hadhowdi dambe kaafiyada shicirka iyo hadalkaa lagu qurxinaya hadaf kaloo laga leeyahay mala ilxaaqa la yidhaahda marka jalbaba hadda waxa weeyaan yani jilbaabuu qaatay waay jalbabat ilmara ad leedahay jalbaba hadda faclala waa asalkay jalaba buu ahay ficilkan oo thulaathi ah ba dheeraad aha lagu daray waxaa loogu daraynaya inuu calaa wasni faclala oo daxraja inuu ku yimaado marka ziyaadadan jalbaba ku jirto waa ziyaada alqasdu minha alilxaaq kalima biukhraa ilxaaq kalima biukhraa aw ligayri lilxaaq midka labaad ilxaaq looguma talagelin in la haleeshiyo ka takriiri lcayni cayntii oo lasoo celceliya fii qataca wa qadama hadda fiiri ficilkan qataca wa yuu ahay qaaca biduuni tashdiid qadima waa soo galay marka kelimaa xarafa lagu ziyaadiyey laakiin xarafkan lagu ziyaadiyey lililxaaq ma ah waxaa loogu ziyaadiyey liyufiida macnan liannahu ficilkan hadda qadima waa yimid qadama ficil mutacadi ah laga dhigay ziyaada ligarad mucayan wa marka labadii isku soo qabqabo labadii isku soo qabqabo labadii isku soo dara fa inahu yucabaru canhu ziyaadadaas waxaa laga cabiraa bimaa cubira bihi waxaa laga cabira can اlasli fataquulu fii wasni jalbaba faclala wa fii wasni qaطaca facala hadday ziyaadada lililxaaq tahay ama litakriiri xarfin asliyin min xuruufi min alxuruufi athalaatha hadday tahay waxa weeyaan waxaa laga cabiraa bimaa cubira bihi can اlasli oo hadda fiiri jalbaba faclala a la yidhi ziyaadadan ba'dan dambe waxaa laga cabiray bimaa cubira canhu bimaa cubira bihi can اlasli اlawal oo laamti laamu lkalima oo kelimadii thulaathiga ku dhammaatay laamtii ahayda lasoo celceliyey fa qaacane daadii la shiday waxa weeyaan laba laba da' bay noqotay marka lama dhihin hadeertaan fadaca lama dhihin oo macnaha da'dii sideeda laguma soo celina waxaa laga cabiray asalkii caynta laga cabiri jira laga cabiray facala baa layiri noocaas waa ziyaado oo asalkii eh, xuruuftii oo thulaathiga ahayd wixii laga cabira lagaga cabiray wa in kaanat iziyaadatu hayra asliyatin hadday ziyaadadii ay tahay asliya haddayna ahayn oo sidii oo daxraj oo kale aysan ahayn walaa naashiatin can takriiri xarfin asliyin mid ka dhalatay xaraf asal oo lasoo celceliya aysan ahayn cubira can zaa'idi bilafdihi xarafka zaa'idka a ah, markii wasanka la gelinayo sidiisaa lagu soo celina oo asalki lagu dari maayo fataquulu fii wasni daaribin waxaad leedahay oo isim faacil min daraba faacilun fiiri hadirtaan eh, daadki fa-a laga cabiray ra'da oo alif ka dambaysana cayntia laga cabiray ba'dana laamaa laga cabiray usuul ay tusinaysaa inay tahay laakiin alifti sideeda lagu soo celiyey alifti waxaan loo bedelin in la ogaada annaha zaa'ida fi hadi kalima marka waxaan leenahay dhaaribka alifta ku jirto waa isim faacil aliftana waa ku ziyaado asalkiisi waxa weeyaan darbun oo masdar oo saddexdaasa asalka ah wa fii wasni jawhar waxaad leedahay fawcalun macnaha waxay disunaysaa waawdaasaa ziyaada liana alfa waa la bedelay jiimki faa loo bedelay asal intahay daliil u tahay caynti ha-a loo bedelay laamtii oo ra-diina laamaa loo bedelay laakiin waawdi sideedu waxaa loogu soo celiyey inay kelimadan jawhar ay ku tahay mid ziyaado wa fii wasni mustakrijin waxaad leedahay mustafcilun marka yaa asalka ah mustafcilun haddii la yidhaahdo miimta koobaad sideedaa lagu soo celiyey wasankii laguma darin siinti sideedaa lagu soo celiyey tadi sideedaa lagu soo celiyey marka saddexda horoo dhan waa ziyaado waxaa asal ah fadii caynta ilaamta oo khada iyo radii jiimka lagala jeedo kuwaasaa macnaha liannahu wasankii oo la yaqiino facala ahaa iy ku yimaadeen kuwaana sidooda lagu soo celiy daliil bay u tahay ayib wa yustathnaa min alakhiiri waxaa laga soo reebaa midka dambeeyo a anir ziyaadada sideeda lagu soo celiyaa maa ida kaana zaa'idu midka ziyaadado dheeraadka haddii uu yahay mubdalan mid laga soo bedelay min taai ifticaal ifticaal tadeeda fa inahu yuntaqu bitaa'i baa lagu dhawaaqaa fi lwasni badala min almubdali canhaa midkay badel ka tahay aanan ahayn fataquulu waxaad leedahay fi wasni istabara iftacala walaa taquulu iftacala fiiri waxaa lagu leeyahy sabara iftacala ka dhis ficilkan sabara waa thulaathi sabara iftacala markaad ka dhigtid waxay ahayd mathalan eh, in la yidhaahdo eh, istabara saasay ahayd ayib marka waxay ahayd markii lagu yidhaahdo istabara wasankeeda muxuu yahay haddii lagu yidhaahdo waxay ahayd in la yidhaahdo iftacala oo ta'dii sideeda lagu soo celiyo oo la yidhaahda markan waxaa zaa'ida alhamza aluulaa iyo xarfu taa zaaid in la yidhaahdo marka waxaa lagu leeyahay da'dan asalkeedii ta zaa'id ay ahayd oo ficilkan istabara asalkiisi istabara waa iftacalay ka timid asigana baabuu leeya waa noo imaan doonaa marka ziyaadada haday tahay taa iftacala ta'deeda hadday tahay ficilka wax dheeraad ku ah ta'di sideeda laguma soo celiye xarafkii ta'daas bedelka ka noqdoo taada oo zaa'idka ah yaa waxaa laleeyahay waxa weeyaan saa laga cabiraya eh, marka waxaa leeyahy istabara wasankeeda maxaa weyaan iftacala a lagu leeyahay marka waxaan leenahay hamsadii sideedaaba lagu soo celi waan garanay fa'daana saadkayba bedel ka tahay waan garannay bada istabara ku jirtana caynta ayba tahay laakiin laamta rada ugu dambey laam wa laakiin dada intay ka timid markaasaa lagu leeyahay dadan waa zaa'id ayadoo zaa'id ahay waxay bedel ka tahay xaraf kaloo zaa'id oo ta ah oo waxa weeyaan asalkeeda istabara ay ahayd marka fiiri in lagu dhawaaqa cuslaatay idajaca a lamid eh marka ta baa loo bedelay waa noo imaa doontaa طاaط اfتicاal ruda إثra مطبق في dاna wاسdadid wاdkir daalan baqi yay ku imaan doontaa baab oo iبnu maalig meesha uu kaga hadlay طaيب عalىa kuli xaal haddii xarفka زاa'دka ah uu asiga bedel ka yahay taa u iftacaloo zaa'id ka ahayd sida laga rabay in wasanka looga cabiro ta'di in lagu soo celiya markii la rabay maxaan dhihi lahay xarafkan oo zaa'idka oo daada ah in la soo celiya markii la rabay waa la dhaafaya oo ta'duu bedel ka ahay baa la keenaya wasanka iftacala laleeyahy ayib nuqdada labaad waxaa layidhi tanbiih wa in xasala xadfun fi lmawsuuni yajibu an yuxdafa maa yuqaabilu fi lmiisaani kelimadaas jumladan waa muhim wa in xasala xadfun hadduu xasilo fi lmawsuuni midka la miisaamayo hadda fiiri hadaa tiraa daraba calaa wasni facala hadaa tirahdid facala waa wasan darabana waa mawsuunkii waay marka waa in xasala xadfun fi lmawsuun yajibu waxaa waajiba an yuxdafa in la xadfo maa yuqaabiluhu fi lmiisaan midkii la miisaami lahay haddii xarfu cilo inta gesha xadaf uu yimaado wax baa laga goynaya isagana fa taquulu waxaad leedahay fii wasni qul ful aada leedahay hadda qul asalkeeda waxay aheeday quul ay ahayd iltiqaau saakiniina xarafka hore loo gooy marka haddii hadda maanta uu ahaan lahay quul oo hale facalan dhihi lahay yani xarakada macno ma laha ayib laakiin maadaama waawdi ay maqan tahay oo caynulkelima matalaysay haddii la gooyey marka waxaa hadii lagu yihahda qul wasankeeda maxaa w haddii lagu yihahda fuc ha dhihin liannahu midka maqan waa xarafka wasadka ah xarafka wasadkana waxaan ku heshiinay inuu cayn noqdo marka cayntii baa maqan kelimada marka ful haddii la yihahda faau lkalima ilaamu lkalima joogo caynulkalima waa maqan tahay falamaa xudifa alcaynu fi lmawsuuni qul wajaba xadfuhu fi lwasni ful a la yiri intaas ogow wa fii wasni qaadin waxaad leedahay faacin aad leedahay wa fii wasni cidatin waxaad leedahay cilatin qaadin waxaanu ognahay qadaa bay asalkeedii ka timid ayib qadaa waa ficil muctala alaakhir bilyaa asalkeeda qadaya buu ahay taxaraka xarfulcilanta wanfatax maa qabla fasaara qadaa isimkii faacila la keenay qaadiyun aa laga rabay inuu ahaado qaadiyun sida daaribun oo kale inuu ahaada la rabay markaasaa waxaa lagu leeyahay cilo sarfi ah loo gooy lianna adiga waxaad ogaataa qaadiyun markii la yidhaahdo qaadiyun nuun tanwiintii oo nuun saakina ah iyo iyo iyo isimkii yadiisii oo reebanaa kulmay qaadii un ay ahaan lahayd marka nuun saakina ah oo tanwiinti ka timid iyo yadii qaadi oo reebanaa kulmeen markaasaa waxaa weeyaan ya-dii oo isimka faacil ku dhammaanay waa la gooy marka ya-dii lagoy nuunti duur cidlay ku soo baxday liannahu tanwiinti waxay saarneed ya bay dul saarnaa lahayd yadi hadii la goydu ricda markaasaa layihi tanwiinta dib haloo celiyo tanwiintii yadi goneed raacsanayd ee saarnayd baa inta la qaadaya daadkii ka horeeya la dul saaray markii hadda la craaba hadhow hadii la yihahdo haadaa qaadin craab hadii lagu yihahdo qaadin khabaru mubtada calaamatu rafci damatun muqadaratun yaad leedahay cala alyaai اmaxduufati saakinayn manaca min duhuuriha waa iltiqaau saakiniinkaas wa qaadin marka faacin aada leedahay ayib marka isimkii qaafka waa asal fa-a loo bedelay aliftan faacin ku jirtana aliftana dheeraad weeyaan oo sideeday ku soo noqotay daadkii cayntiyaa laga bedelay marka waxaa maqan isimkan laamulficligiisaa maqan oo qaadiyun oo ahay baa maqan wa fii wasni cidatina waxaad leedahay wasankeeda cila wacada yacidu cidatan waa waa yaboohay wax buu qofka u yaboohay cidatan masdar waay marka waxay ahayd wacada yacidu wacdan inay ku timaado waana jirtaa sax waay wacdan haddii la yidhaahdo faclan ay noqona wax kama maqno laakiin waxaa banaan an yuxdafa faau lkalima w yucawad canha taa taaniih almarbuuطa ta gaaban waxaan dhihi jirnay marka waxay noqonaysaa ayadoo wacdan ahayd a waawgi la gooy ayib waxaa waawdi markii la gooy cayntii reebeneed waa in in xaraka la saara ta kasra ugu horeysay markaasa waxay noqotay cida cidan oo kale markaasaa layidhi waawdii la gooy oo faaul kelima ahayd kelimada dhaawaca gaare eh taa u taaniihi loo bedel qaado dhaawaceeda sida loo kabo markaasaa cidatin la yiri marka cidatin haddii la yihahdo wasankeeda maxay tahay ha filatin hadhihin dhihin liannahu kelimada maqan faaul kelima waa fadi gooy cayntiyaa marka ka bilaabaysaa cayn iyo laam cilatin maxaa maqan fadi baa maqan sidaasaa marka wasanka faaidadiisa uu yahay waxa weyaan markii kelimadii wixii ka maqnay lagu cabirayo waa inaad wasanka ka goysaa maa xudifa min asli kalima intaasaa lagala jeeda ayb wa xuruufu ziyaadati maxsuuratun fi casharatin e, tan oo kale hadda booskeeda waxay ahayd meesha xuruufu ziyaada looga hadli doono in dib loo dhigo laakiin min baabi tanbiih wlfaa'ida un baa loo soo hormariyey wa xuruufu ziyaadati maxsuuratun fi casharatin wa hiya majmuucatu fi qowlihim saltumuuha sa'altumuuniiha fiiri sa'altumuuniiha sa'altum ay asalkeedii ahayd waawdaas waxay ka dhalatay damadii oo ishbaac ahayd ay ka dhalatay fa in calimtumuuhuna ay la tahay ayib marka tobankan siin hamze ta miim waaw nuun ya ha alif tobankan hadiiba kelima wax lagu siyaadina waa inay tobankan xaraf mid kamid ay noqotaa intaasaa lagala jeeda marka mathalan xarfu daad hadda kuma jiro kelima uu daad ku jiro daadkan waa zaa'id lama dhihi karay waxaa lagu leeyahay ma siin ba ma alif ba ma laam ba ma ta ba ma miim ba waa inay ahaataa ilaa fii baab iftacala mooye wa fii mukarari usuul mooye iftacala markii wasanka laga dhisayo ficil thulaathi ah yaa iftacala ka dhis lagu yiri qadira oo kale yaa lagu yiri iftacala ka dhis iqtadara aad leedahay ta'daasaad ku daraysaa mukarar usuul asal la soo celceliyey qataca iyo qadima hadda soo sheegnay markii oo la yidhaahdo ziyaadaha lagu darood qadama iqataca tidhaahdeed mukaraa la yidhahda markaasuu fa ina ziyaadata fiihimaa takuunu min hadihi alcashara wa min gayriha haddii xarafka la ziyaadiyey liajli baabi iftacala inuu yahay ama asal la soo celceliyey jamiica alxuruuf oo dhan waa geli kartaa laakiin labadaas hadday ahayn xarafkana zaa'id ay tahay waa tobankaas mid kamid inay noqota faaidada labaad waxaan ihi wclam ana alcaraba laa taziidu xarfan ila lifaa'idatin zaa'idati can اlasli wa tilka alfaa'idatu huna almacna almafhuumu min xuruufi ziyaadati wa macaaniiha kahiiratun tanna waxa weeyaan waa faa'ida labaad waxaan idhi waclam ana alcaraba laa taziidu xarfan carabta xarf ma ziyaadiso ila lifaa'idati zaa'idatin faa'ida oo dheeraad in la helaya mooye can ilasli ka dheeraad ah wa tilka alfaa'idatu huna faaidadaas aan kaaga hadlayana waxa weeyaan almacna almafhuumu macnaha laga fahmay min xuruufi ziyaada xuruufta dheeraadka a ah macnay wadata wa macaaniha kahiira ilaa shay keli a ah ood hore u xasuusata haddii xarafka zaa'id uu yahay wasiida lililxaaq laysa bidaruura an yufiida macnan لكن أي ziyaadatin أخرى waa weyaan waa inay macno la timaada wاlmashhuuru منها macaanida xarafka ziyaadada uu keeno waa badan tahay laakiin waxaa ugu mashhuursan sabca atacdiya ficilki in eh, lagu gudbiyo مثلا ficilkan kharaja waa baxay buu ahay akhraja waa bixiyey hamsadii maxay keentay tacdiya gudbin ficil mutacadi buu noqday sidii hadda aan soo sheegin qadima waa yimid iyo qadama waa waa hormariyey tacdiya wاlmushaaraka mushaaraka baabu faacala wa tafaacalay ka timaada haddii lilah daaraba waa waa la garaactamay ay noqonaysaa marka alifka dheeraadka oo daraba hadda dheeraadka ka ah wuxuu keenay ana alficla waqaca min min طarafayn w ziyaada طalb ay keenta haddii la yihahdo kharaja waa baxay istakhraja waa soo baxsaday macnaa طalb alkhuruuj waay almubaalaga hadda qaطaca ashajarata io qaطaca labadii mutacadi waa wadan yihiin laakin qaطaca ablg macna min qaطca liwaxdiha wالsayruuratu ahaansho waa imaan doontaa macnaheeda wاlmuطaawacatu muطaawaca waxa weeyaan ficil mutacadi ah yaa hormaray mathalan waxaa tiriyey calama calamahu fatacalama hadda ta'dan tacalama ku jirto waxay u timiday limuطaawacati hada اlficli liladii qablahu kasarahu fankasara tiri waajibiyey wuu iska jabay marka ziyaadada ficilka dame ku jirto mutaawaca la yidhaahda walilxaaq marka ilxaaqa waxa weeyaan waa macna lafdi ah kelimada haddii lagu ziyaadiye xaraf liilxaaqi gayrihi ulajeedada lagala faa'ideeyey waxa weeyaan annahu yaltaxiqu bificli aakhar fii wasnihi waa macnadaasaa lagala jeeda ayib markaasaa waxaan idhi alraabicatu muqadimada afaraad alطariiqu ilaa macrifati اlxarfi اlasli min gayrihi xarafka asliga maxaa lagu garan karaa hadda qeybaan ka soo sheegnay oo wasanka iyo mawsuunka lagu kala ogaan karo laakiin dariiqo kaleo lagu ogaan kara ma jirtaa waatana waqad faraqa bacdu culamaai sarfi culamaau sarfi qaar kamida way kala geeyeen bayna alasli wazaa'idi biana alasliya waxay yidhahdeen asli waxaa la yihahdaa maa kaanat jamiicu xuruufi asliyatan xuruuftiisa dhammaanteeda asal ah bxayثu laa yasquط minha xarfu xaraf uusan ka dhacaynin cinda tasaariif اkalima kelimadii markii la rogrogo kadaadi fi darba daadka oo daraba ku jiro oo kale weeyaan fa inahaa mawjuudaة daadkaas way joogtaa fi tasaariifi اlkalima kelimadii rogrogitaankeedii oo dhan kadaaribi wاlmadruubi wاdarbi fiiri daadki ma dhacsana daarib ism faacil waa joogtaa daadki madruub ism mafcuul waa joogtaa adarbi waa joogtaa haddaad rabtid daraba oo ficilka ah waa joogtaa bikhilaafi اlalifi fi daaribi alifta daarib ku jira way ka duwan tahay io wاlwaaw fi lmadruubi waawga madruubka ku jira fa inahumaa zaa'idaani weeyaan maxaan ku ogaanay waa lisuquuطihimaa fi اlmasdari wa fi almaadi w اlmudaarici hadda fiiri alifka daarib ku jirto maadiga daraba ficilka ee kuma jirto mudaarico yadribu ana kuma jirto masdarkii oo darbi ana kuma jirto alifti waawdina sidaasoo kale waawda madruub ku jirto daraba oo ficilkii waa ka maqan tahay darbi oo masdarana way ka maqan tahay waxaan ogaanay waawdii alifta inay zaa'id tahay liannaha laysat laakiin bacda hadda oo daraba ku jirto fi lmasdari wa fi lficli wa fi ismi اlfaacil wa fi lmascuul bacdi waa joogta waxaan ogaanay marka inay asal tahay لهذا قال ابن مالك في الألفية والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي ابن مالك yaa wuxuu iri wاlxarfu in yalzam xarafka haduu laazimo fi jamiici tasaariif اlkalima uusan dhicin fa aslun weeyaan wاladii laa yalzamu midkaan laazimaynina azaa'idu waay mithlu taai uxtudiya waa lagu dayda ta'deedoo kale waay fiiri hadeertaan uxtudiya ta'deeda waa zaa'id liannahu ficil xadaa ayaa jiro xidaa oo muqaabil ahaa jirto tadi kuma jirto xadaa xadwahu haddii liidhaha xadwa oo masdar ah kuma jirta tadi marka waxaan u ogaanay tadi inay zaa'id tahay bikhilaafi alxaa mathalan fii jamiici tasaariif waa joogtaa xadaa dhe ixtadaa dhe xadwahu dhe kulli waa wada joogtaa xadi daalki waa ابن waa ka واctarض عalaيh iبن hishaam bqowlihi yaa ku ictiraado kaga hor yimid wxuu ri qaacidadan ou meesha sheegay qaacida markii la sheegayay waxaa la rabaa an takuuna jaamicatan maanica laakiin qaacidadan waxaa weeyaan maanicana maaha jaamicana ma aha buu oo ibnu maalig uu yiri wاlxarfu in yalzam faaslu waladii laa yalzamu zaa'idu mithlu taxtudii ou yiri yani xaraf kasta oo laazimana asal ma noqonayo mid kastoo laazim oo laazimi waayana zaaid ma noqonayo uri ibnu maalik ibnu hishaam wuxuu iri wاctarada al ibn bqowlihi wa fi tacriifayni nadar kitaabkiisa awdux masaalik ama alawalu midka hore ou yiri wاlxarfu in yalzam faaslun waxaa lagu qabsaday faliana alwaaw min kowkab wanuun min qaranful zaaidataani waay maca anahumaa laa yasqutaani marka qaacidadii ou yiriyay wixii laazimo dhan waa asal waxaa ka laazimaya waawda kowkab ku jiro inay asal noqoto liannaha laa tasqudu fi jamiici kawaakib dhe kowkab dhe waa kulligeed waxa weeyaan ma dhacayso qaranful oo asna waxa lagu darsade asiga nuunteeda ma dhacayo maca daalika waana zaa'id ishkaaliyaday noqotay marka qaacidadii hore waa lagu qabsaday wa ama athaani mida labaad ou yiri xaraf kastoo laazimi waayana waa asal may xaraf kasta oo dhacane waa asal waxaa lagu qabsaday fa ina alfaaa min wacada waalcayna min qaala wallaama min gaza usuulu waay maca suquudihina fi yacidu waqul walam yaqzu fiiri markan wacada waawdaas waa waxa weeyaan waa asal maca dalika ana alwaawa saqaطat fi lmudaarici yacidu baa laleeyahay asalkeeda waxaa yawcidu in la yidhaahdo oo liannahu ya'dii waawdi bedelka ma ah yaau lmudaaraca waa dheeraad waay hadda daraba haddaa tira yadribu ya-da waa dheeraad daadkina waa jooga ma dhicin daadki kow qaala waxay ahayd buu leeyahay amarkeeda quul bay ahayd qul bay noqotay waawdi waxaa lee aliftaas asal waayo oo ya ka timiday ama ghaza waadhe waaway ka timid wa maca daalika ficilkii mudaaric waa dhacdo lam yagzu yaa layiri marka labadiib waa lagu qabsaday ibnu maalik waan ka jawaabno waxaan niriyey qultu anigaa dhahaya wa ama alictiraadu thaani midka labaad markaan soo qabsano kan hora noo dambeeye fa canhu ibnu hishaam waxaa looga jawaabayaa biana alxarfa asaaqita xarafka dhacay licilatin tasriifiya u dhacay ka thaabiti buu lamid yahay ibnu maaligu markuu leeyahay waladii laa yalzamu zaaidu mithlu taxtudii markuu lahaa wuxuu u jeedaa shayga oo a xuruuftan oo asalka ahoo dhacday waxaa looga jawaaba layiri biana alxarfa saaqida oo wacada yacidu waawdeedii dhacday lcilati tasriifiya u dhacday ka haabiti buu lamid yaha baa looga jawaabay lidaliil ana almacnaa laa yaxtalu bisuquutihi hadda fiiri wacada yacidu markii la yidhaahdo macnihii yowcidu buu ximbaarsan yahay marka xarafkii maqnay camila camalahu hawa maxduuf marka waxaa la yidhaahdaa almaxduuf licila ka thaabiti lafdan marka kaa lagumaba qabsan karo ibnu maalik wa ama alictiraad alawal oo waawdii kowkab ku jirtay iyo nuuntii qarafan ku jirtay ayagoo zaa'id haddana ayna dhacaynin fa huwa waaridun calaa man ikhtasara caleyh haddii aan idhaahdo waxaa qaa'idu ah xaraf kasta oo dhici waayo waa asal haddaan idhaahdo oon tafsiil damba raacsiinin ibnu maalig waa lagu qabsan lahay liannahu kowkab waawgeeda waana zaa'id biitifaaq wamaca dalika laa yasqutu fi tasaariif alkalima ayb marka wuxuu waxaa lagu qabsan kari lahaa ibnu maalik low ikhtasara caleyh fi tacriifi ziyaada wa ibnu maalik lam yaktasir calayhi tacriifkaas kuma kaaftoomin lidaliili annahu dakara wuu sheegay ibnu maalik fii maa bacdu wax beytkaas waxaa ka dambeeya maa yucrafu zaa'idu min alasli bitafsiil buu ku sheegay biqowlihi fa alifun akhara min aslayni saaxaba zaa'idun bigayri maynin buu yiri fii sabcati abyaad xuruufta zaa'idada ah sida lagu garto keli ma aha inuusan xarafka dhici waayo laakiin waxaa lagu gartaa buu yiri waxaa kamid e eh, fa alifun alif akhara min aslayni laba asl wax ka badan saaxaba la saaxibay alifun saaxaba akhara min aslayni saas alif kasta oo laba asal wax ka badan la saaxibo kelimada kula jiro zaa'idun bigayri maynin marka ama ha dhaca ama yowsan dhicin haddiiba alif kelimadii ay ku jirto saddex asalna ay kelimadii kelimadii alifta ku jirtay haddii saddex asal oo kaleo dheeraada ay ku jiraan alifti waxaan leenahay waa zaa'id mathalan daarib oo kale hadda alifaa ku jirto waa fiirina xuruufta daad iyo ra iyo ba saddex xarafoo asal ah la joogto alifti waa zaa'idaan leenahay marka ama ama ha godo ama ha maqnaato marka laguma qabsan karo ibnu maalik annahu bacda dalika albeyt biabyaat yuu soo celiyo wuxuu ri fa alifun akhara min aslayn saaxaba zaa'idun bigayri mayn ibnu hishaam waa og yahay waxaa la yaab leh marka awduxulmasaalig uu ku qabsaday ibnu maalik beytkan kore markaasuu ri zaaidadii xarafka zaa'idka lama dhihi karo kii aanan dhicina la yihah lama dhihi kare waxaa la yidhaahdaa keyta wa keyta wa keyta ibnu maalig waxuu sheegay buu soo celiyey marka waxay aheeday in loo insaafo ninka mualifka oo la yidhaahdo ibnu maalika qaacida lilfasli bayna alxarfi alasli wa gayrihi uma jeeda beydkane lidaliil maa dakarahu mufasala fi ma bacdu in loo yidhaahdo bay ahayd laakiin iclam jayidan ibnu hishaam kathiiru اlintiqaad cala bni malik axyaana macahu xaq liannahu cilma laysa muxtakara liaxad wa axyaana yakunu calى gayri اlxaq laakin ayu nuqطa ou ka hela ibnu malik bkhilaaf ibni caqiil ibnu caqiil yuxaawilu daa'ima qala an yantaqida calى ibni malik fi ma qararahu bkhilaaf ibni hishaam yabxath cama yumkin alأkhdu calى bni malik bihi taas marka kale ogow calaa kuli xaal beytkan asiga a waa beyt aad u qiimo badan wاlxarfu in yalzam faaslu wاladii laa yalzamu zaa'idu mithlu taxtudii laakiin keligiis ma anfacayo oo asiga iyo wamaa dukira bacdahu baa laysla qaadanayaa wabitaali sidaasaa lagu ogaanaya xarafka zaa'idka min gayrihi wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin